الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعين كجرني أهليدي يا عوارض السبع العوارض المتصلة أيها كجرني وكي وقهر ee keeliga ahaa waxau sheekhu inoo tilmaamay mulaaxada ah weliyul amriga ama mas guud ee muslimiinta ugu sarreeya haddii uu doorto arada fiqiga ijtihaadigaa mid ka mid a amrada kaa in la raaco iclaamiyo oo la muujiyo la caddeeyo xaaladdaas wuxuu leeyahay ra'yiga ijtihaadiga ee fiqiga ee uu doortay mar haddii la iclaamiyey oo la faafiyey oo dadka la wada gaadhsiiyey wuxuu la mid noqonayaa axkaamta caamka ah ee sugan qofna loogu cudur daari maayo markaa inuu ka jaahil noqdo ka mukhaalifka ee khilaafay ijtihaadkiisana yacnii mid la tirsadaa ma taabagala ma noqonayo wa yulaaxad hunaa halkan waxaa la daymoonaya wuri ana waliya alamri asulta alcaama waa sultada guud ida اkhtaara markuu doorto axada axad alaaraa'i اshahaadiya aaraada istihaadigaa mid ka mida ah. oo wa amara uu raaca biitibaacihi raacitaankiisa oo wa aclama daalika sidaana muujiyo baxayfa socoshaani canaanu ogeysiintaasina ay faaftay fa fii hadihi alxaala xaaladda yulxaqu hada ra'yu ijtihaadi waxaa la haleeshada almukhtaari ee la doortay bilaxkaami alcaama haabita axkaamta caamka ee haabitada ayaa la haleeshinaya oo falaa yucdaru axadun qofna lagu cudurdaarmayo biljahli bihi inuu ka jaahil noqdo walaa yuctadu wax kastoo qaadna noqon maayo biijtihaadi lmukhaalifi lahu ka khilaafsan ijtihaadkiisu wakadalika sidaas kale yuctabaru ljahlu jahligii waa la ictibaarin bilwaqaaici dhacdooyinka laga jaahil noqday waxaa loo ictibaarin cudran maqbuulan cudurdaar la aqbalo kaman nakaxa waaba sidaka guursaday imra'ata ruux dumara jaahidan isagoo ka jaahila ana ayadu muxaramatun calayhi in laga xarimo bisaabi ridaaca nugo sababteed ow kabanba weeye shariba casiira alcinabi cinabka casiirkiisii iyo sharaabkiisii waa cabay jaahilan isagoo ka jaahila takhamurahu khamriyowgiisa fa ina aljariima dembigii tandadii waa reemaysaa fi lxaalatayni labada xaaladoodba walaa ciqaaba cala alfaacili ka faacilka sooyana ciqaab laguma leh wa min daalika ayadna waxaa ka mida ah jaalu sadiici qofkiisu shubxaysanaya bilbayici iibkii ka jaahil noqdaa ay bayci jaarihi jaarkiisa iibintiisa daarahu uu iibiyo ow shariikihi ama shariikiisa iibintiisa xigshata uu iibiyo ayuu ka jaahil noqdo fa inahu cudrun lishafiici waa cudurdaar qofka isbacaysanaya u sugnaaday walihaada saa daraadeed a yahbutu lahu u sugnaanaya xaqu subcati idaa calima bilbayci iibka markuu ogaado wa minhu aydan waxaa ka mida jaarulwakiili wakiilkii oo ka jaahil noqda bilcazli casida min almuwakili kii wakaashay ka timin walihaadaa saa daraaddeed baa yanfudu tasarufuhu tasarufkuu u fulayaa fii xaqi lmuwakili kii warkaashay xaqiisa ugu tasarufay qabla cilmihi intaanu ogaanin bilcasli casinaadda intii aanu weli ogaanin waxau sheekhu leeyahay waxaa kaloo jahliga cudurdaar loo ictibaariyaa laga jaahil noqday waqaayicda iyo dhacdooyinka cudurdaar maqbuula buu noqdaa masalan nin baa gabadh guursaday waxaanu jaahilka yahay gabadhani inay gabadh xaaraana ka tahay oo masalan hooyo ayaa wada nuujisay isaguna jaahil buu ka yahay sidaas ayuu ku guursaday waxaa la mida qof baa dee halkan sharaab waxa u yaallay casiir cinaba ayaa u yaallay deetana wuu isii qurqudhiyo wuu laacay inuu baalkeeni khamriyooday oo khamiirayna ma ogin sidiibuu dabeetana ugu sarkhaay labadaasba jariimadii iyo dembigii waa ka reebmaysaa oo kaana la maayo dumar maxaarimtiisiya buu guursaday kanna la odhan maayo khamri buu cabbay wax ciqaabahoo uu ku mudanayaana ma jirto gabadhiina dee xilligaabu waa kala dhaqaaqayaan waxaa kaloo ka mid a ah jahliga loogu cudur qofkii safiixa ahaa ee isbacaysanayey hadduu bayci ka jaahil noqdo oo masalan waxaanu ogayn inuu jaarkiisi daarti iibiyey ama qofkii shariigga ahaa ay wada lahaayeen inuu xisadiisiiyo qayrkiisii iibiyey ayuu ka jaahil noqday isaguna waa cudurdaar buu u noqonayaa qofka shafiixa isagoo isbacaysanaya saa daraaddeed baa xaqu shubca ay u sugnaanaysaa markuu beeca iibka ugu ogaado oo jahliga uu ka jaahil noqday dhacdada caynkaasana iyadana waa loogu ciirdaarayaa marka shubcatuljaar xanabiyada iyaga yani sheekhuna dee waa xanaafda ayuu isagu ka mid yahay sidaa daraaddeed baa inta badan waxa uu la dhigaya waa fiqul xanaaf weeye yani wax yar buu markaa soo raaciyaa fiqiga yani culimmada kale ama yani si ay shaaficiyadu ka qabtaan ma laysu waafaqnaa shariiku xisatu hadduu qeybtiisi iibiyo waxaanaynu ognahay sida axnaafda ay qabto iyo culimmada kaleba ama ay shaaficiyadu qabto haddii laba qof ay jaariyo labadooda guri isku dhegan yihiin ama kaba soo qaada hadday guri wada leeyihiin oo mid ka midahi gurigiisii ama qeybtiisii iibiyo kii labaha ama ay jaarka ahaayeen wuxuu xaq u yeelanayaa inuu qofkan laga iibiyey wixii laga siiyey intuu u celiyo inuu markaa isagu wada qaato waa shafiic baa markaa loodhanayaa waana cala alfawri mar anniyaaniye markuu iibkaa ogaadaba waa inuu u tagaa deetaan ninkii lacagtiisii siiyaa haddaba haddii aanu ogaanin ee masalan bil kadib ayuu ogaaday jahligaa waa loogu cudur daarayaayo hadda ayaa xaqiisa cadug uu sugmaya waxaa kaloo ka mid a ah qof baa nin wakiishay waxaa ii buule waxaa ii qaba buule waxbuu wakiishay ninkii buu dabeetana casile ninkiina isagoo aan ogeyn in la casilay ayuu ka jaahila casilidda ayuu wax iibiyo wax soo iibiyo isagoo ninkii wuxuu iibinayo u soo iibinaya ayuu tasarufay wuxuu leeyahay tasarufkaasi wuu fulayaa inta aanu caslidan iyo in la casilay oo wakaaladii lagala noqday aanu ogaanin maxaa yeelay jaahil buu waqcada iyo dhacdada yani kakala noqoshada lagagala noqday wakaaladii ayuu ka ahaa masaladana waa mas'ala mukhtalafa waxaanay salkeedu yahay ma shardiba wakaaladu waa jaaisu darafayda waa loogyahayo wakiilka iyo muwakilka labadaba dhinacba way ka bannaan tahay oo xilligii la doono waa laga noqon karaa waa la joojin karaa haddaba ninka wakiilka iyo cidda wakiishay markuu casilayo inuu ogaadaa ma shardiba mise ma aha xanafiyada iyo maalikiyada qowlka raajixa agtooda iyo qowl cinda ashaaficiya iyo riwaaya cinda alxanaabila waxay qabaan shafiici kan shafiica ah, oo ka jaahil noqda bilbayci iibka ay bayci jaarihi jaarkiisa iibintiisa daarahu iibiyey ow shariikii shariikiisa iibintii xisatu qaybtii ay walaayeenuu iibiyey fa inahu cudrun waa cudurdaa bishafiic u sugnaaday walihaada saa daraaddeed baa yahbutu ugu sugnaanaya xaqu shubcati idaa calima bilbayci iibka markuu ogaado wa aydan waxaa ka mida ah jahlulwakiili qofkii wakiilka bilcasi casnaadi ka jaay noqda min almuwakili ka wakaashay xaggiisa ka timid walihada saa daraadeeda yanfudu tasaruf wuu fulayaa fii xaqi lmuwakili qabla cilmi intaanu ogaanin bilcasli alqaacidatu fi lqawaaniin alwadciya waa qaacidada qawaaniinta wadcigaa ee halkan marka laga hadlayo jahliga laga jaay noqdo qawaaniinta iy alqaacidatu fi lqawaaniin alwadciya waxa weeye anaha mataa mataa maa nushirat goobka lagu faafiyo biuruqi wadooyinka almuqararati lahaa loo sugay kaan tushar waaba in lagu faafiyo biljariidati rasmiya jariidda rasmigaa fa ina alcilma biha ogaanteedu yusbaxu wuxuu noqonayaa mafruudan mid markaa la qadaray binisbati liljamiici marka dhammaan loo eego falaa yucdaru axadun bijaaria loogu cudurdaari maayo wa min halkaa inaga ka dulayna fa ina alqaacida almuqararatu hiya qaacidada muqararahi waxa weeye ina dafca biljahli dafcid iyo wax iskaga riixid jahli la iskaga riixa bilqaanuuni qaanuunka jahli laga yahay hayru maqbulin midaan la aqbalayni weeyo wa hadihi alqaacidatu qaacidadana haabitatun mid sugan weeye fi lqawaaniin alwadciya qawaaniinta wadcigaa ayay ku sugan tahay madaniyatan kaanat madaniye ahaatay aw jazaiya ahaataya walaa yaridu ku soo aroori maayo cala hadihi alqaacida qaacidadan ku soo aroori maayo ilaa istinaaatun qaliilatun jiddan soo reebitaano yaryar baa ku soo arooraya min dalika waxaa ka mida ah maa nasu calayhi qaanuuni cuqubaati lmisri wuxuu caddeeyey qaanuunka cuqubaadka masr bicadami mucaaqabati lmuwadaf alcumuumi muwadafka iyo shaqaalaha cumuumigaa inaan la ciqaabaynin ida irtakaba marka uu ku dhaco ee uu la yimaado ficlan mukhaalifa lilqaanuuni ficil qaanuunka khilaafsan ida kaana lficlu markuu yahay ficilku daakilan mid gelaya fii niaaqi wadiifatihi shaqadiisa xayndaabkeeda mar hadduu soo gelayo oo wa kaana almuwadafuna uu yahay yactaqidu mashruuciyatahu inuu mashruuc yahay mid caqiidaysan wakadalika saasoo kale ayakaaduu dhowaanaya yancaqidu inuu guntago ijmac culamaai qanuuni ljinaayi ijmac culamada qaanuunka jinaayiga cala ana aljahla bilqaanuuni yakuunu cudran inuu noqonayo ida istaxaala maadiyan si la taaban kara marka uu suurtagal u noqdo alcilmu bilqaanuun markuu mustaxiil noqdo siyaxda la taaban kara ogaanshaha qaanuunka la ogaadaa kamaa low sadara alqaanuun waaba isagoo soo fulay fii afnaa'i xisaarin xarbiyin godoon xarbi isagoo calaa madiinatin magaalo ku dhacay min muduni dowla ama aljahlu bilwaqaayici dhacdooyinka laga jaay noqdo fayasixu dafcu bihi in lagu riixa ayay ansaxaysa ay dafcu lmas-uuliyati aljinaa'iya yani mas-uuliyaddii jinaa'iga ahayde ayaa lagu dafcinaya canilbaacidi laga dafcin ka qaacida caama si qaacido caam ah oo kale kaman yastacmilu waaba sia qofka isticmaalaya awraaqan musayafa awraaq foljariya buu isticmaalaya mactiqaadii isaga oo rumaysan biannaha qaanuuniya awraaq qaanuuniya inay tahay hadiyo gooraane baabkasta waa kan sheekhu qaanuunkana inoo raaciya waayo sheekhu nin qaanuuniya ayuu ahaa oo qaanuunka dhiga hadiyo gooraane qaanuunka ciraaq iyo masar ayaanu inoo soo qaataa waayo laba qaanuuno macmuulahoo lagu dhaqmayey ayay markaas ahaayeenoo bal hadda meelaha ay shareecada iska khilaafsan yihiinna waa inoo soo bandhigaa idaaxin iyo caddayn markaa qadiyadan uu ka hadlayana oo inoogu soo bandhigaa wuxuu leeyahay qaacidada qawaaniinta wadcigaa u taallaana waxa weeye mar haddii qaanuunka la faafiyo oo duruqda iyo waddooyinka in lagu faafiyo ee loo qarray lagu faafiyo masalan jariido rasmi ah jariidada afka dowladda ku anshaca jariida rasmiya waa taa dowladda ayaa lagu faafiyey mar haddii la faafiyo oo ummadda loo soo bandhigo ogaanshaha qaanuunkaa la ogaaday wuxuu noqonayaa mid yacni mafruudahoo la qadarayo binisbati liljamiic axadna loogu cudurdaari maayo qofka inuu ka jaahil noqdo saa daraaddeed ba qaacidada sugan ee xagga qaanuunku waxay tahay in mukhaalafo qofku uu galay cuquubadeedii uu iskaga dafciyo jahli uu qaanuunka ka jahil yahay lama aqbalayo waana qaacida sugan qawaaniinta wadcigaahoo dhan ama madaniyo ha ahaato ama jazaaye ha ahaato jazaayana waa la yidhaahdaa madanigana waxaynu soo sheegnay alqanuun almadani waxaynu soo nidhi waa qaanuunka nadaamiya alaxwaal shaksiya waxaa loo yaqaana rawaabiddan alaxwaal shaksiya ee guurka iyo dhaxalka iyo furiinka iyo arrimaha iyo mucaamalaadka maaliga ah ee dadka dhex mara qaanuunka nadaamiya waxaa la yidhaahdaa alqanuun almadani baa la yidhaahdaa alqanuun aljizai aljazai baa yimi ama jinaa'i baa yimi waxaa la yidhaha qaanuunka xadidaa afcaasha iyo falalka loo ictibaarinayo dembi iyo cuquubaadka weliba jariimo kasta ay leedahay qaanuunka caddeeya afcaasha jaraynta iyo mid walba waxa u yaallana waxaa la yidhaha jazai ama jinaa'i baa la yidhahdaa marka ama jina ama jazaa midkay doontaa ha ahaatee juziya buu l waa jazaa'iya qaacidada ku soo aroori maayo istinaaad yar ayuunbaa ku soo arooraya oo istinaa'aadkaasi waxaa ka mida ah qaanuunka cuqulaadka ee masar baa wuxuu caddaynaya muwadafka qofka shaqaalaha ee cumuumiga ah almuwadaf alcumuumi waxay yidhaahdeen kullu man yuhadu ilayhi bicamalin daa'imin fii khidmatin waa qof kasta oo loo xil saaray inuu camal joogtaa ah ka qabto shaqo waax caam ah oo ay dowladdu maamusho waa qofka loo xil saaray shaqo joogto ah inuu ka qabto waax ay dowladdu maamusho ama hayaab ama laan ama waax ay dowladdu maamusho ama awoodaha maamul ee hoose yacni waa qofka ka shaqaynaya ayaa la yidhaahdaa ee mansabkiisana yacni magacow loo magacaabayo ee isaguna markaas aqbalaya xagga idaarada sare ay u magacaabaysa isaguna aqbalaya kaas ayaa la yidhaha almuwadaf alcumuumi yacni qofka shaqaalaha guud haddii uu khiyasameeyo ficil qaanuunka khilaafsan isagana lama ciqaabayo waa mida marka uu ficilkiisu yahay mid hortoo wadiifadiisa mid yaani xayndaabkeeda ku jira uu yahay welibana uu caqiidaysan yahay waxaan inuu mashruucii u bannaan yahay mar haddii uu mashruuc yahayna caqiidaysan yahay nidaaqa iyo xaydaabka shaqadiisaana ku jiro lagu ciqaabi maayo waxa kaloo yacni uu ku guntabayaa buu u dhow yahay inuu ku guntabo ijmaca culamada qaanuunka jinaa'iga aljahlu bilqaanuun wuxuu noqdaa cudurdaar haddii maadiyan almaadi walmacnawi baa la yidhaahdaa yacni si la taaban karo oo la garan karo oo laogyahay u mustaxiil iyo waxaan suurtagal ahayn u noqdo qaanuunka in la ogaado masalan qaanuun baa soo baxay qaanuunkaasi wuxuu soo baxay xilli magaalo ka mida magaalooyinka dowladda xisaar xarbiga lagu hayo gaala ay masalan go'doomisayoo wax gelayo wax ka baxayaa toona aanay jirin dee waxaa la ogyahay markaa qaanuunkaa la soo saaray ee la fafiyey ciddaa inaanu gaadhaynin ila waatan wax gelaya wax ka baxaya ma jiro xisaab bay ku jiraan taana markaas jahliga inuu cudurdaar noqonayo ijmaac ayay u dhow yihiin culimada qaanuunku ay ku ijmaacaan xagga qaanuunka marka laga waqaayicda iyo dhacdooyinka ayadana wuxuu noqonayaa mid mas-uuliyadda jiraaga qofka laga faacilka ah lagaga dafciyo qaacido caamo oo kale iyadoo la isticmaalayo masalan qofku hadduu isticmaalo awraaq musayafa ayuu isticmaalay yani musayafku waa fool jari aan waxba ka jirin waxaa luu ictiqaadsaya inay tahay mid qaanuuni ah oo sugan inay tahay buu haystaa yacni jahligaa markaa uu taa jahil noqdayna ayana waa wax wixii cuqube ka dhalanaysay ayana lagaga kor qaadayo alqaacidatu fi lqawaaniin alwadciya waxa weeye annaha mataa maa mataa nushira way iska siibaya haddii gore mataa iyo idaa iyo hadday daba dhacdo mataa maa nushirad goorta lagu faafiyo biuruqi lmuqararati laa turuqda loo sugay faafinteeda kaan waaba iyadoo lagu faafiyo biljariidati rasmiya faina alcilma biha ogaashaheedu yasbaxu wuxuu noqonayaa mafruudan mid la qadari binisbati liljamiic marka loo eego dadka oo dhan falaa yucdaru axadun qofna lagu cudurdaarimayo bijahliha inuu ka jaahil noqdo wamin uma halkaa inoo ka dulayno alqaacida almuqarara hiya waxa weeye ina dafca biljahli bilqaanuuni ina dafca biاljahli ku riixo jahli lagu riixa bilqaanuuni qaanuunka laga jahli noqday hayr maqbulin mid aan la aqbalayni weeye wa hadihi alqaacidatu haabitatu waa sugandeys fi lqaanuunayni fi lqaanuunayni alwadciyati ama fi lqawaaniin fi lqawaaniin alwadciya qawaaniinta wadcigahe la dejisay madaniyatan kaanad ahaatee ow jazaa'iya midkay doontaba ha ahaatee ama ha ahaato madaniyo ama jazaa'iyaba ha ahaato walaa yaridu ku soo aroori maayo cala hadihi alqaacidati ilaa istinaa'aatun qaliilatun jiddan soo reebitaano yar unbaa ku soo aroora wax yar unbaa laga soo reebaa min dalika waxaa ka mida ah manasa caleyhi qaanuun cuqubati lmisri wuxuu caddeeyey bicadami mucaaqabati lmuwadaf alcumuumi shaqaalaha markaa shaqada guud haya inaan la ciqaabaynin ida rtakaba ficlan mukhaalifan lilqaanuuni marka uu ku dhaco ida kaana alficlu markuu yahay daakilan fi nitaaqi wadiifati wadiifati xintaabkeeda markuu soo gelayo wa kaana muwadafuna yactaqidu mashruuciyatahu in mashruuc markuu caqidaysan yahay wakadalika saasoo kale ah, yakaadu dhowaanaya yancaqidu inuu xidhmo ijmac culamaai alqanuuni aljinaayi culimada qaanuunkan jinaayiga ahi calaa ana aljahla bilqanuuni jahli qanuunka laga jahlihu la yakuunu cudran buu noqon ida istaxaala maadiyan si la taaban karo markuu u noqdo wax mustaxiil oo suurtagal ahayn alcilmu ogaasho bilqanuuni la ogaada kamaa low sadara alqaanuun waaba isagoo soo baxay fii asnaa'i xisaarin xarbiyin yani go'doomin dagaaleed ayadoo lagu haya calaa madiinati mudun dowla dowladda magaalooyinkeeda mid ka mida ama aljahlu bilwaqaa'ici fayasicu waa ansaxayaa dafcu bihi in lagu riixo ay dafcu lmas-uuliya aljinaa'iya cani ilfaacili mas-uuliyaddii jinaa'iga ahayd in lagaga riixo faacilka ka qaacida caama iyadoo qaacida caama loo isticmaalayo ayana waa ansaxaysaa kaman yastacmilu awraaqa musayafooda qofka isticmaalaya mactiqaadii isagoo rumaysan biannaha qaanuuniya inay tahay aljahlu fi daari lxarbi jahliga daarulxarbi dhexdeed wax laga jaahil noqdo alqaacida waxa weeye in alcilma cilmigu fiiha dhexda laa yuftaradu la qadari maayo idii ayadu laysat may ahaanin daara cilmin daar lagu ogaado bilaxkaami sharciya may ahaanin bal daaru jahlin biha waa daar laga jahl noqda axkaamta wa hada ka aynoo ku soconaynaa idaa aslama shaksun qof markuu ku islaamo hunaaka halkaa walam yaclam aanu ogaanin xaqiiqata wujuubi alcibaadaati calayhi xaqiiqada inay cibaadaadku waajib ku yihiin ka salaatiya wanaxwiha ba weeyaan oo falam yu-addiha aanu godanin fa inahaa laa talsamu ku waajibi mayso qadaa'un qadar ku waajibi mayso ilaa calimihaa markuu ogaado wakadalika waxaa la mid ah idaa shariba alkhamra markuu cabo jahlan minhu isagoo ka jaahila bixurmatiha falaa isma calayhi dembi korkiisa maahani walaa ciqaabana korkiisa maahani lianna almuwaakhadata qabasho wanusuuma takliifi iyo takliif laazimitaankeed yahbutaani waxay ku sugmaan bibuluuqi alkhitaabi ilayhi khitaabkii inuu u gaadho xaqiiqatan si xaqiiqa ah aw taqdiiran ama iyadoo lagu qadarayo bishuurati inuu caan ku noqday fii maxallihi meeshiisa walaysa daaru lxarbi maanay ahaanin allatii taasoo tashyiicu fiiha alaxkaamu axkaamtu ay faafi oo watashtahiru ay caam noqon may ahaanin jahliga waa kii laba sheekhu in kala qaaday jahli fi daar alislaam iyo jahli fi daari alxarbi waxaynu soo tilmaannay daarulislaam inay tahay meel kastooo axkaamta islaamku ay daahir ka tahay oo axkaamtii islaamka lagu oogayo ayaa la yidhaha kullu buqcatin takunu fiiha axkaamu lislaami daahira baa la yidhahdaa waa goob kasta oo axkaamta islaamka ay daahirtahay ee muuqato wax loo dhuumanaya iyo wax la qarinaya midaba aanay jirin daarul xarbina waxay dhahay kullu buqcatin takunu fiiha axkaamu lkufri daahira waa buqcad kasta iyo meel kastoo axkaamtii gaalnimadu ay muuqato oo axkaamta islaamkuna ay qarsoon tahay haddaba jahliga daarulxarbi dhacaa wuxuu leeyahay mid weeyaane cilmiga axkaamta sharciga loo cilmi yeesho lama qadaraya iyada daarulxarbiga maxaa yeelay daar lagu ogaanayo axkaamta sharciga may ahaanin bal daar lagaga jaahil yahay weeye daarta imika dee aqa lagama wado wadan iyo dhulnabaa laga wadaa sidaa daraaddeed hadduu shaksi allah ku islaamo xaqiiqada yani xaqiiq ahaana u ogan waayo wujuub alcibaadaati calayhi xaq ahaana u ogaan waayo cibaadaadku inay waajib ku yihiin sida salaadii wixii la mida oo aanu gudanin oo dee dawdha bishanba islaam baan odanaa ma tukatay wilaamaya dee malaan layma sheegin masaajid waajib tahay ku waajibi buu leeyahy wixii markaa ka tegey qallahoodu waajib ku noqon maayo jahligaasaa loogu cudurdaarayaa kadalika hadduu khamri cabo isagoo ka jaahila xaaraannimadeeda ayadan wax dembiga kaasa ay qaabilo kama haysato maxaa yeele qofka markaa cuquubo lagu qabanayo marka ay takliifda ku waajibayso waxaa laga maarmaano ay ku sugmayaan in khitaabkan iyo hadalkan lagula hadlay takliifdan xaqiiqatan inuu u gaadho ama xaqiiq ahaan yaabuu gaadine dee qadar ahaan iyo xugun ahaan waa inuu gaadhaayo masala meeluu caan ka yahay oo kale uu joogaa haddii waxaani meeluu caan ka yahay uu joogo waxaa la qadaraya markaas inuu gaadhay daarulxarbiguna maaha meel axkaamtu ay ku faafto caan ku noqoto ma alqaacidatu waxa weeye ina alcilma fiiha cilmiga yani dhexdooda lagu ogaado axkaamtii sharciga laa yuftaradu lama qadarayo id iyadu laysad may ahaanin daara cilmin biaxkaam sharciya daar lagu ogaado axkaamta sharciga bal daaru jahlin bal hiya daaru jahlin biha daar laga jahil noqdo weeye wacalaa hada idaa aslama shakhsun hunaaka addoolaa ku islaamo walam yaclam xaqiiqatan dawda saabi xaqiiqahaanaan u ogaanin wujuub alcibaadaati calayhi ama xaqiiqatu wujuub cibaadaati xaqiiqada ah waajibitaanka cibaadooyinku xaqiiqatan aanu ogaantaa saa ka wanaagsan wujuub cibaadaati calayhi cibaadooyinka waajib ku yihiin ayaanu ogaanin ka salaati wanaxwiha abubayno falam yuaddiha aanu gudanin fa inaha laa talzamahu ku waajibi mayso qadaaun qadaau haadaa ka wanaagsan qadaheedu idaa calimaha markuu ogaado wakadalika idaa shariba alkhamra markuu cabo jahlan ka jaahila bixurmatiha xaaranimadeeda fala ism dembi korkiisa waana walaa iqaabadan ma ahaanin lianna almuwaharata qabashada iyo walusuwa takliifi takliifda laasibitaankeedu yahbutaani waxay ku sugaan bibuluuqi lkhitaabi ilayhi khitaabkan iyo hadalkan lagula hadlayo inuu gaaro xaqiiqatan u gaaro aw taqdiiran ama qadarin yacni lagu qadarayo inuu gaadhay waa inuu gaadhaa oo maxaa lagu qadaya bishuuratihi maxalli hadduu meeshiisa iminka daarulislaam markii la joogo dee waa la qadaraya inuu gaadhay mar haddii la faafiyey oo yani waxaana ay tahay qadar ahaan inuu gaadhay ayaa markaa lagu qadaraya walaysa daarulxarbi may ahaanin bidaari latii tashriicu fiiha alaxkaamu ay faafiya watashhiru ay caam noqon aaniyan aaniyan waa kii labadii cawaaridda mugtasabada ah haddaba jahliga markaynu cawaaridda ka hadlaynay waxaan cawaaridda muktasabkaa waa wixii qofku uu ku leeyahay isagu kasab iyo ikhtiyaar waxa kaleynu nidhi ama kasab iyo ikhtiyaar yuu ku yeelanine inuu iska suuliyo iska tiro ayuu ayuu ku gabood faray iminka jahligu adigu jaahil iskamaad dhigin haddaad siaas ku dhaartay aad ku joogto laakiin inaad iska saarta baa la doonaya jahligaasooda aqoon yeelato markaa muktasab waxaad kasbatay wuxuu ka noqonayaa xagga inaad iska suuliso ood waxbarato ayaad adigu ka tagtay marka inaad jaahil iska xatamaad adigu doorato xaggaasuu muktasab ka noqonaya taaniyan alkhata waa gefkii alkhatau yulaqu khata waa la iطlaaqaa wa yuraadu bihi waxaana loola jeedaa maa waafaq maa qaabala sawaab wixii sawaabka qaabilaya wa yuطlaqu waa la iطlaaqaa wa yuraadu bihi waxaa loola jeedaa maa qaabala alcamda waxaa camdiga qaabila wa minhu waxaa ka mida qowluhu calayhi الsalaatu wasalaam ina allaha wadaca ilaahay wuxuu ka dejiyey can ummatii alkhada'a gefga wa nisyaana ilowga wama subniyu calayh wixii lagu qasbo wa hada almacnaa macnahana huwa almuraadu waa ka loola jeedo fii buxuudi cawaarid alahliya cawaarid alahliya markaa buxuudooda laga hadlayo waa ka loo jeedo wa yumkinu waxaana suurtagala tacriifu in lagu eray bixiyo biannahu isagu wuquucu lficl waa wuquucu lqowli hadal dhaca weeye ow alficlu ficil dhaca weeye min alisaani ka dhaca calaa khilaafi ma yuriidu siduu doonayay si aan ahayn uga dhaca wawa laa yunaafi lahliyata binawcayha ahliyadii anfiyo ma diido labadeedii noocba lianna alcaqla qaa'imun maca alkhata caqligii waa taagay waa jira maca aljafka walaakinahu yasluxu wuxuu u suubamaa an yakuuna cudran inuu cudurdaar noqdo fii suquudi xuquuq illahi tacaala xuquuqda ilahay dhicitaankeeda cudurdaar inuu noqdaabuu ayuu suubabaa ka khaطأi lmufti waa mufti oo khaطأay aw khaطأi ladii ama waa kii oo khaطأay jahila alqibla qiblada ka jaahil noqday can ijtihaadin ijtihaad xaggeed wakadalika sidaas oo kale ayuu yasluxu shubhatan u suubamaa tudraw alcuqubaat almuqararatu cuqubooyinkii loo qareeya xaqan lilahi tacala iyadoo xaq ilaahaya lagu reebo kalxuduudi milu xaddi zinaa waa xadkii zinada oo kale waxa uu leeyahay sheekhu khata waa la idlaaqaa macnaha waa la idlaaqaa maxaa looga jeedaa waa la sheegaa isagoon waxba lagu qaydin oo raacin ayaa alkhata la yidhahdaa waxaana looga jeedaa wixii sawaabka iyo saxda ka soo horjeeday oo waa sawaab wixii saxda ahaa iyo khata wixii aan sax bay markaa noqonayaan khata wixii aan saxda ahayn buu noqonaya marna waa la idlaaqaayo khad baa la sheegaa waxaana loo jeedaa wixii camdiga muqaabilka u ahaayo waa bareeriyo iyo gef bay markaana noqonaysaa bareerka ayuu markaana u noqonayaa muqaabil u noqonayaa waxaana ka mida qowlka uu nebigu yidhi xadiidka ibnu maaja ibnu cabbaas ka warinaya bayhaqi sheekh albaanina uu tasriixiye in allaha wadaca an ummatii ilaahay ummaddayda wuxuu ka dejiyey gefka ilowga iyo wixii lagu qasbo wixii ilow uga dhaca iyo wixii gef uga dhaca iyo wixii lagu qasbo macnaha geefku markuu camdiga muqaabil u yahay waa macnaha looga jeedo markan cawaaridulahliya laga hadlayo waa macnaha loo jeedo waxaana suurtagala in lagu eray bixiyo waa hadalka ama ficilka oo qofka uga dhaca si aanu doonaynin waxbaad doonaysa inaad sama wax kalaad tidhi waxbaad doonaysa inaad samayso wax kalaad samaysay waxaan odhaadiisa samayntiisana umaad badheerin laakiin gaf bay kaaga dhacday markuu noocaa yahay khadahu oo markana waxaa la dhaha qowlun oo ficlun yasturu cala linsani bigayri qasdihi waxa weeye waa ficil ama qowl ka soo mula qofka oo qasad la-aan ayaa la yidhaahdaa sababta uu ku yeelay waxay leedahay bisababi tarki tahabuti cinda mubaasharati amrin maqsuudin siwaahu waxaanu ka imanayaa hadalba ficil baa ka soo fulaya ama qowl baa ka soo qasad aan yacni waxaanu ka tegayaa hubsigii marka uu la baashirayo arrin maqsuudahu doonaya hubsigiisii ayuu ka tegaya arrinkanuu doonayey marka hubsigii iyo tahabutkii iyo kafiirsigii u ka tegaya deetna hadal aanu doonayn ama ficil aanu doonayn baa ka dhacaya ama waxay dhahaan maa laysa lilinsani fiihi qasdun hadda waxaa la yidhaha wixii aanu qofku ku lahayn qasad na waa la yidhaahdaa haddaa wuxuu leeyahay huwa laa yunaafi اlahliyatayni binowcayha ahliyadii labadeedii nooc midna ah ma meesha kama saaro ahliyat اlwujuub iyo ahliyat اladaa maxaa yeele caqligii qofkani waa taagayo gefgasta hasalay caqligiisi waa joogaa laakiin wuxuu u suubanaa inuu cudurdaar noqdo xuquuqda ilahay dhicitaankeeda masalan qof muftiya ah ayaa fatwadii ku gefay yacni qof baa intuu qibladii garan waayay buu ku ijtaado waa gafay yacni cudurdaar ayuu u noqonayaa kadalik wuxuu noqday shubha xuduudda lagu cuqubaadka lagu reebo yacni ee xaqa ilaahay loo sugay ah sida xuduuddii oo kale xaddu zinaadii oo kale haddii masalan dee mid kale moodo ah ugu tago shubhadaasi shubha ayay markaa noqonaysaayo cuqubadayana waa laga reebayaa alkhatau yuطlaqu khata waa la idlaaqa wa yuraadu bihi waxaa loola jeedaa maa qaabala sawaaba sawaabka waxa qaabila wa yuطlaq waa la idlaaqa wa yuraadu bihi waxaa loola jeedaa maa qaabala alcamdi camdiga waxa qaabila wa minhu qowluhu calayhi الsalaatu wasalaam ayaa ka mida in allaha wadaca can ummatii ilahay ummaddiina wuxuu ka dejiyey alkhata wanisyaan iyo ma sukriyu calayhi gefga iyo ilowgiiy wixii lagu qasbay wa hada almacna huwa almuraadu waa ka loola jeedo fii buxuui cawaaridi alahliya cawaaridi alahliya buxuutooda marka laga hadlayo waa ka loo jeedo wayumkinu waxaana suurtagala tacriifuhu in lagu eray bixiyo bianna wuquucu lficli waa ficilka oo uga dhaca wuquucu lqowli hadalka uga dhaca wilficli ama ficilka uga dhaca min alinsaani qofka calaa khilaafi ma yuriidu wuxuu doonaya si khilaafsan wahuwa laa yunaafi ma diida alahliya binawcayha labadeedi nuucba lianna alcaqla qaa'imu waa taaganya maca alkhada'i gefkala jirkiisa walaakin yasluxu u subama an yakuuna cudran inuu cudurdaar u noqdo fii suquuطi xuquuqi اllahi tacaala ilahay xuquuqdiisa dhicitaankeeda ka khada'i lmufdi waa mufdiga oo gefayba ow khada'i ladiisha ila alqibla ama kii khada'a kii qiblada ka jaahilnoqday way can istihaadin dadaal xaggeed wakadalika saasoo kale yasluxu u subama shubhatan tudra'u lagu reeba alcuqubaat اlmuqaraatu cuqubooyinkii loo sugay xaqa lilahi tacaala xaalay tahay xaq ilaahay leeyahay kalxuduudi si xuduudii oo kale mil xadiiina xadkiisinaadoo kale weeye wa fii xuquuqi lcibaadi xuquuqda addoommada igaaran xaqu cuquubatan hadduu yahay kalqisaasiba weeyaane lam yajib bilkhaطa'i khaa kuma waajibo lanna alqisaasa cuquubatun kaamila weeye oo falaa yajibu cala lmukhdi'i kii gafay kuma waajibo lannu macduuru cudurdaar buu leeyahy wainamaa tajibu biqatli اlkhaطأi dilka gefga adiyatu baa ku waajibta liannahaa adiyadu bedelu maxali اlmutlaf meeshii la dilay bedelkiisii weeye wa takuunu cala alcaaqila waanay noqotaa fii amaani siniina saddex sannadood lianna alkhaطأa yuujibu wuxuu waajibinaya ataqriira fudaydin fii ma huwa sila wixii sila iyo xidhiirin ah wadiyatuna cala alcaaqilati min baabi الsilaati silooyinka qaraabo xidhiidhna ay ka mid tahay lanna lam tajib may waajibin muqaabala maalin maal muqaabalkii may waajibin waxa uu leeyahay sheekhu xagga xuquuqda addoommada haddii xaqu yahay cuquubo sida qisaastii oo kale oo masala qof buu dilay xabadu markay ugaar ku riday oo kalaa ku dhacday isagoonu qasirin baa ku dul dhacay qisaaskuma waajibaysa buu leeyahy ayna cuquubada qisaas waa cuquuba kaamila oo lagaga argoonsanayo oo lagaga bogsanayo cidda dee si badrheer ah oo kasa u dishay qof markaa qof gefsan oo sidaa waxba u baleelin cudurdaar kuma waajibto laakiin diya ayuunbaa ku waajibaysa oo diyadani waxay bedel ka tahay dee dilkan iyo maxalkan iyo ciddan uu dilku ku dhacayo bedel u noqonaysaa welibana waxa bixinaya tolka waxaana lagu bixinayaa saddex sannadood waxaa la yidhaahdaa mukhafafatun min alaaati awju waa la yidhaahdaa wa kownuhaa ala alcaaqila tolka ayaa bixinaya wa kownuhaa muajala fi alaaati siniin saddex sanaa lagu bixinaya wa kownuhaa mukhamasa geelana waxaa laga dhigayaa shan sibaa laga dhigaya shan bintu makhaado shan ibnu labuun shan bintu labuun shan xiqo waxaan lehay labaatan xiqo iyo labaatan jidco shan meelood min labaatana labaatan mukhaad iyo labaatan bintu labun iyo labaatan ibnu labun iyo labaatan xaqiyo labaatan jadaco liannahu waxau leeyahay gefgani takhfiif buu faa'iidayey waxani waa silo waxaana laga bixinayaana waa silo diyadan caqli waa min baab islaad oo markaa maal muqaabilkii maal ay markaa dee ama itlaafiyeen ama wax kalaise muqaabilkeeda iyaga gumay waajibin wa fii xuquuqi lcibaadi in gaara alxaqu cuquubat aladiya kalqisaasi waaba sida qisaasti oo kale lam yajib ilkhaday kuma waajiba lianna alqisaasa cuquubatu kaamilatu weeye falaa yajibu cala lmukhdi'i kuma waajibo liannahu macduurun cudurdaar buu leeyahi wainamaa tajibu waa waajiba bilqatli lkhaطa'i wainamaa tajibu bilqatli lkhada'i adiya baa ka waajibi liannaha bedelu maxal lmutlafi maxalkiila dilay bedelkiisii weeye wa takuunu cala alcaaqila baaday noqotaa fii alaati siniina saddex sanaan la qaadaa lianna alkhata yuujib wuxuu waajibaa takhfiifa fudaydin fii ma huwa sila wixii sila iyo xidhiidnimo ah wadiyatu cala alcaaqibati min baabi silaati bay ka atay liannaha lam tajib muqaabala maalin maal iyadoo muqaabil u ah may ku waajibin wa ama fii xuquuqi alcibaadi almaaliya xuquuqdii addoommada ee maalig ahayd ka itlaabi maalil hayri khataan xoole cidka alleeday buu gef u dilay fa ina damaana yajibu waa waajibaya walaa yanhadu lkhata'u khata'u isu taagma u hengan maayo cudran inuu cudurdaar u noqdo lidafci damaani damaanka dafcintiisa lannu bedelu maalin maal bedelkii weeye laa jazaau ficlin ficil jaziyi ma ahaanin fayactamidu wuxuu isken cismata almaxalli meesha ilaalinteedii wa kownu lmutlifi kan dilay ahaanshihiisa khaaian macduuran uu yahay laa yunaafi cismat almaxalli meesha cismadaadii ma diidayo waxau sheekhu leeyahay xuquuqdan addoommada ee maaliga ah, hadduu gefku dhaco oo sida xooloa cid kala leedahay ayuu gef u dilay dee neefkiisiibuu qaataybaoo waa iska biraysta neef kaluu soo baxay dee axaadi cidka leedahay buu burburiyey geef baalay uga dhacday wuxuu leeyahay damaan hortu waa waajibayaa khadaana ma noqonayo uu qofkani gefay cudurdaar dammaankii ka difaaca ma noqonayo li'annuu dammaankani maal cid lahayd uu itlaafiyey buu beddel u noqonayaa ficilu qofkani sameeyey abaalmarintii maaha hadduu ficil abaalmarintiio noqon labaaloha miyuu baheerin mise uma badheerin laakiin ma ahe waa maal iyo xolawitafiyo bedelkii weeye damaanku marka wuxuu cuskanayaa cismadii mahalkan ilaa ayuu cuskanayaa yaani weeye xoolahana ilaa inuu qofkan hantidan dilayna uu yahay qof gefsanoo loo cudur daarayo meesha ka saari maaya dhalaashanaantii ay hantidan iyo xoolahan ilaashanaayeen gefgiisana iyo cudurdaarkiisana ka saari maayo inaan cuquubo lagu yeelan dembina ka raacin mooyaane laakiin hantidan macsuumkaa ciddani lahayd damaankeedii meesha ka saari maayo ama fii xuquuq alcibaadi almaaliyati kaytaabi maalilhayri maalkii hayrka dilitaankiisii way khadaan loo dile fa ina damaana yajibu waa waajiba walaa yanhadu lkhataru nuhuudku waa hengeshadiiyo kicidda gefku u kici maayo u hengan maayo cudran inuu u noqdo lidafci damaani damaanka dafcintiisa liannahu isagu badalu maalin maal bedelkii weeye laa jazaau ficlin ficil abaanintii maaha fayactamid wuxuu iskanayaa markaa cismat almaxalli maxalkana itlaaqu ku dhacay ila dhowrsanaantiisii wa kownu mutlifi mutlif cala siiqati ism faacil kan dilay ee baabiiyey ahaanshihiisa khaaian macduuran uu yahay laa yunaafi ma anfinayo meesha ka saara cismat almucallim meeshan ilaashanaanteeda wa fi lmucaamalaati mucaamalaadka bini aadmiga dhex mara laa yuctabaru lkhata'u cudran loo ictibaarin maayo limanci inciqaadi tasarufi tasarufka gundindiisa diidnimadeeda cudurdaar ma noqdo iyo wcadamu taratubi aarihi aartiisa inaanay ka ratibin wa hada cinda albacdi wey kalxanafiyati xataa low alaqa khaaan hadduu gaf u furo waqaca alaaqu waa dhacaya wakadaa yancaqidu waxaa guntamaya bayculmukhtii baa gudaya ayaa guntamaya waa liwujuudi asli likhtiyaari doorasho asalkeed baa meesha yaala wayakuunu faasidan buu noqon lifawaati rida raal noqoshadii baa meesha ka baxday faasid buu noqonaya waxau sheekhu leeyahay mucaamalaadka dadka dhex mara khata'a loo ictibaarin maayo cudurdaar diida tasarufkaa uu sameeyey qofuu gafaanu sameeyey inuu guntamo cudurdaar diidaya loo ictibaarin maayo iyo inaan asartiisi iyo raadtiisi ka dhalanaynin waana sidaa ay qabaan xanafiyadu xataa hadduu furiinkii gaf uga dhaco si gafa hadduu uga dhaco oo yacni na waxaa sababu daynaha naa waanku furay unba hadalkii uga dhacay way dhacayaa bay yidhaahdeen hadduu wax iibiyo yacni isagoo geefsan oo wixiisaa ibi waxaan ahaynuu iibiyo iyadan waa guntabayaa bada asalkii ikhtiyaarka doorashada meesha yaalla laakiin faasid buu noqonayaayo dee raali noqoshadii ayaa meesha ka maqan wa fi lmucaamalaati laa yuctabaru lkhata'u loo ictibaarinayo cudran cudurdaar loo ictibaarinayo limanci inciqaadi tasarufi tasarufa gudnagiisa mancintiisa cudurdaar loo qaadan maayo wacadami tartiibi aarihi iyo raadkiisii laga ratibaynin ama taratu ama tartiibi kaa tirado wa cadami tartiibi aarihi iyo raadkiisii ka dhalanaya inaan laga ratibaynin wahada cinda albacdi wey kalxanafiyati xataa low alaqa khaaan hadduu fura waqaca talaaq waa dhacaya wakadaaa yancaqidu baycu lmukhdi waa dhacay waa guntabayaa waa liwujuudi asal ikhtiyaari doorasho asalkeed baa jooga wayakuunu faasidan baa roonaya lifawaati ridaa raalliqoshadea meesha ka maqan wa cinda aljumhuuri jumhuur egteeda kashaaficiyati wاljabriyati wahayrihim laa yaqacu ma dhacayo alaaqu lmukhti walaa yuctadu wax kastoo qaadna ma yeelanayaan yacnii lama tirsanaya bisaa'iri tasarufaati alqowliya tasarufaadkiisii kale wاlxujatu liljumhuur xujada jumhuurta waxa weye ana ictibaara alkalaami hadalka ictibaarintiisu inama huwa bilqasdi صaxiix waa marka qasad saxiixa loola yimaado walaa qasda lilmukhtii qofkan gefsanna qasad uguma sugnani fii ma wuxuu odhanayo ofna yuctabar markaa lama ictibaarinayo walihaada saa daraaddeed baa tuhdalu hadr baa laga dhigay lagama soo qaado aqwaalu naa'imi qofka hurda hadalkiisa wlmuqma calayya ka miyir waa licadam ilqasdi dee qasad baan jirin fakada lmukhtiu isaguna waa la mid yuwadixu waxaa weliba caddaynaya ana lafda inama ctumira waxaa loo ictibaariyey lidalaalati tusindiisa oo tusinaya calaa qasdi lmutakalimi mutakalimku inuu qastay weynaantiiyo doontaysa limacnaa huwa muujibi macnihiisii wuxuu waajibinayo faida indafaa hada alqastu markuu meesha ka baxo saara alkalaamu laqwan buu noqonaya laa asra lahu wayu'ayidu dalika alxadiidu shariif rufi can ummati alkhata wanisyaanu wama sugriu calayhi waxau sheekhu leeyahay jumhuur waa ma alxanafiya hadiyo gooraanee markay saddex madhabood iyo cidda raacsanna meel maraan madhab iyo cid kalean meel raacaan ayaa jumhuur la yidhaahdaa bal adigu fiirsa mar kastoo ereyga jumhuur laga cabiro madhab gaarana waa lagu soo qabanaya waa la ama xanaabiladu waay qabtaa axnaafdu waxay qabtaa maalikiyadu shaaficiyadu marka waxaad galaysaa kaa la soo qartuba intii kale inay israacsan tahay waa sida jaaficiyada jaxwidiya kayrkood wuxuu leeyahy talaaqu lmukhti ma dhacayo tasarrufaadkiisa qawligaana ee kalena yacni lala tirsanayo xujadooduna waxa weeye waxay leeyihiin hadalka waxa uu loo ictibaariyaa dee marka qasad iyo ujeeddo saxiixa loola yimaado haddii aan wax qasada mukhdi ana dee wax qasadahoo hadalkan uu leeyahy ma jiro ictibaar male markaa qofkii hurday iyo kii miyirdoosomay hadalladiisu waxba ka soo qaad ma leh hayr qasad baan jirin qofan gefsanna waa la mid midda labaad wuxuu leeyahay lafdi maxaa loo ictibaariyaa waxaa loo ictibaariyaa tusinta uu ku tusinayo ujeeddada uu kan ku hadlay uu ka leeyahay iyo wuxuu uga jeeddada uu macnihiisa uga jeedo iyo wuxuu waajibinayo ujeeddada uu uga jeedo yacni dabeedaba wuu tusiyo lafdigii wuxuu ku tusinaya waxa la ictibaaray lafdigii wuxuu ku tusinayaa qasadka uu qofka mutakalimka ah ay ka leeyayo doonitaanka macnihiisa wuxuu waajibinayo uu ka leeyahay haddii qasadkaasi meesha ka baxana hadalkaasi wuxuu noqonayaa hadal iska laqwiyo raad lahayn marka xadiidkii haddeerun buu inoo soo qaatayoo lafdi kale oo isaga dabaraari leeyahay rufica an ummati lkhata wanasanu wa sugriyu calayhi in allaha wadaca can ummati lkhata buhaa kii hore ayni bayhaqiya ibnu maaja iyabaa lahaa kanna marka ibnu maaja iyo tabaraani iyabaa le rufica can ummati lkhata wanisyan wasukriyu calayhi kii hore mula macneeye وعند الجمهور كالشافعية والجعفرية وغيرهم وإلى لا يقع مدعي طلاق طلاق المخطئ ولا يعتد لما نتي صنعيو وحكي سوقات ما يلين بسائر التصرفات القولية wاlxujatu liljumhuuri xujada jumhuur u sugnaatayna waxa weeye ana ictibaara alkalaami hadalka ictibaarintiisu inama waa bilqasdi صaxiix qasad iyo ujeeddo saxiixa marka loola yimaada la ictibaariya walaa qasad lmukhdi'i kan gabsana qasad uu leeyahay ma jiro fii ma yaquulu waxaanu odhanaya qasad uu leeyahay ma jiro oo falaa yuctabaru markaa lama ictibaarinayo walihaada saa daraaddeed baa tuudaru hadul iyo waxba kaba jiraan baa laga soo qaadaa aqwaalu naa'imi qofka hurda hadalladiisa wlmuqma calayhi iyo qofka la miyirdooriye waa licadam ilqasdi qasad baan jirin fakada lmukhtiuna waa la mid yuwadixu u cadaynaya ana lafda inamaa ctubira waxaa lafdiga loo ictibaariyaa lidalaalati tusindiisa calaa qasdi lmutakalimi mutakalimiin uga qasirayo wayraatihi inuu doonaya limacnaahu wa muujibi macnaha lafdigani leeyahay iyo wuxuu waajibinayo u qasadka uu umm mutkalima u markuu ku tusinayo lafdigu ayaa la ictibaariyaa faida intafa hada lqasdu qasdigaasi markuu meesha ka baxo saara alkalaam laqwan hadal tiro ayuu noqdaa laa asara low aan raad lahayn wayuayidu dalikana waxaa ayidaya alxadiiu shariif rufica rumati alkhatau wanisyaanu yowma sukriyu calayhi wixii lagu qasbay wayaruddu alxanafiya xanafiya waxay ku radinayeen calaa qowli jumhuur waxay leeyahan biana cadam alqasdi fi talaaqi lmukhti min alumuur alkhafiya bay ka mid tahay alatii yatacadar alwuquufu calayha istultaageedu uu adag yahay fa uqiima albuluuqu maca alcaqli aangaar caqlina la jira waxaa la joojiya maqaama alqasdi fi alaaq maqaamkii u qasida furiinka lianna sababa daahir sababka muuqdaa inamaa yuqaamu maqaamo shay waxaa loo joojiyaa idaa kaana shaygaa kale markuu yahay khafiyan mid qarsoon oo yasur lwuquuf calayh in la isdultaaga ay adag tahay faida kaana daahiran mar hadduu muuqdo falaa yuqaamu shay maqaamahu shayna meeshiisa lama joojiyo walihaada sidaa daraaddeed ayaa laa yuqaamu lbuluuqu maca alcaqli lama joojinayo maqaama alqasi waalrida binisbati marka loo ega lilnaa'imi waalmuqma calayh ka hurdo iyo ka miir doorsoomay lianna cadama qasdihimaa qasadla-aantooda iyo waridaahumaa wa cadama ridaahumaa raallila'aanshahoodu min alumuuri daahirati almacluumati arrimaha muuqda ee loo geebati xarajin oo falaa yuqaamu shayun maqaamahaa meesheeda lama joojinayo waladii naraahu raajican kaanu arkayna inuu raajix yahay huwa qowlu ljumhuur weeye fayanbagii waxaa boon cadamu اlictidaad inaan la tirsana bijamiici aqwaali lmukhti qofka gefsan oo dhan laa talaaqi furiinkiisa walaa ayi tasarufin qowliyin aakhar iyo tasaruf hadal kale bishardi an yahbuta khata'uhu shardi waxa laakiin gefkiisu inuu sugmo un xanafiya jumhuurka daba timi waxay yidhaahdeen qasad la'aantan qofkan mukhdica ahi inaanu markaa u qastinin talaaqan waa arrin qarsoon oo aan la isdultaagi karaynin waxaynu halkeedaa joojinaynaa dhase mar hadduu qofkani qaangaadhna yahay caqlina leeyahay furiinkiina ku dhawaaqay inuu u qastay furiinkaas ayaynu ayaynu ka dhigaynaa le'annao sabab daahir ah waxa mee shay kale meeshiisa loo geeyaa marka uu shaygaa kale qarsoon yahay ee in la ay adag tahay hadduuse daahir yahay shaygu shay kale meeshisa lama joojiyo masalan wuxuu leeyahay qaangaar iyo caqli lama keenayo lama joojinayo qasad iyo raali noqosho meeshood marka loo eego kan hurdaya kan muqma oo lama odhanayo kan hurdaya kan muqma calayhi maadaama caqlina ay leeyihiin qaangaarna ay leeyihiin hadalladana ay yidhaahdeen way u qasiyeen lama odhanayo raalli baanay ka yihiin lannahu inaanay u qastaynin hadalkan inaanay raalli kahayn arrin muuqata oo wala wadoogyahay weeye wax markaa meeshooda la joojinayaa ma jiro laakiin nin kale inuu qastiyo kale waa arrin qarsoon ayagu waxaanu leeyahay sheekh doctor cabdikariim zaydaan qowlka aanu arkayna inuu raajixi waa qowl jumhuur saa daraaddeed qofkan muqdiga gebsan hadalladiisa furiinkiisa tasarufaadkiisa qawliga midna wax ka soo qaad ma leh laakiin waa inuu gef inuu yahay sugmaa in la sugo un weeye oo caddayn loo helo oo maalan de hadduu idhahdo hadalkaasaan ujeeda kelima jeed waa in qaraa'in iyo wuxuu waxa ujeeday caddaynaya loo helo wayaruddu alxanafiyatu waxay kula dirayeen calaa qowli اljumhuuri bianna cadama alqasdi qasadla'aanta fii طalaaqi اlmukhdi kan mukhdiga furiinkiisa qasadla'aantu min alumuuri alkhafiya arrimaa qarsoonaya ka mid tahy allatii taasoo yatacada alwuquufu calayha in la isdultaagaa ay adag tahay fa uqiima waxaa la joojiyay albuluuqu maca alcaqli maqaama alqasdi fi طalaaq meeshii ay lahayd qasadka furiinka ayaa la joojiyey lianna sababa daahir sabab daahira inamaa yuqaamu waxaa loo joojiyaa maqaama shayi shay meeshii idaa kaana shaygaa meeshiisa la joojinayo markuu yahay khafiyan ee shayga daahirkaa meeshiisa la joojinayo ida kaana khafiyan markuu yahay mid qarsoon oo yacsur ay tahay alwuquufu calayhi in la isdultaago faida kaana daahiran markuu yahay shaygu mid muuqda falaa yuqaamu shayun maqaamahu wax meeshiisa lama joojiyo walihada saa daraaddeed laa yuqaamu lama joojiyo albuluuqu maca alcaqli maqaama alqasdi warida lama joojiyo binisbati marka loo eega linaa'imi walmuqba calayhi ka hurda iyo ka miirdoorsoomay kala miirdooriye lianna cadama qasdihimaa wa ridaahu wa cadami ridaahumaa qasadla-aantoodi iyo raalli aanshalaantoodu min alumuuri daahirati arrimaha muuqday ka mid tahi almacluumati loogay bilaa xarajin dhiblaan oo falaa yuqaamu shayun maqaamahumaa baa ka wanaagsan mar haddii qasad iyo rida laga hadlaya meeshooda lakin maqaamaha kaa la soo sheegay madkuuraanna waa loogu celi karaa waladii ka naraa waan orkaynaa raajixan inuu yahay mid xoog badan huwa qowlu ljumhuur waa jumhuurta hadalkeeda oo fayanbaqii waxaa bun cadam اlictidaad in aan la tirsanin bijamiici aqwaali اlmukhdi ka gefsan hadalladiisa dhammaantood laa talaaqi furiinkiisa walaayi tasarrufi qowliyin aakhar iyo tasarruf qowliyahoo kala toona bishardi an yahbuta khata'uhu laakiin waa inuu gefgiisu sugnaado ayuun baa laga maarmaana wallahu aclam